بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب الاشتغال waxaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala baabka ishtiqaalka loo yaqaano ishtiqaalku sidiisaba axkaamtiisa waxaa ka mida inuu mafcuulun bihiga nooc ka tirsan yahay ama waxaa la icraabaa mafcuulun bihinimo waxaana la xadfaa ficilkii nasbinayey ayaa wujuuban loo xadfayaa sida aan halkaa ka qaadanayno ama aan ku arki doonnaba cashirkeenna ishtiqaalku dhowr xaaladood buu leeyahay waxa ka mida xaaladihiisa in waajib loo nasbiyo marka waajib loo nasbinayaa waa mafcuulun bihinimo markaa baabulishtiqaali waa ishtiqaalka baabkiisii baabkani waxaa lagu suureeyaa inuu caamilku ka mashquulo kii uu ku camal felayey uu ku mashquulo shay kale haddaba ka laga mashquulay ayaa la odhanayaa ishtiqaal ama waa la nasbin ama waa la rafcin kolba sidii la doonaa laga yeelaya ismigaa haddaba aynu leenahay waa laga mashquulay waa ismiga hore ismiga aan doonayno in laga mashquulay waa ismiga hore ismiga hore wey ka laga mashquulay ismiga laga mashquulay ka hore ayuu noqonayaa ka lagu mashquulayna ka dambe ayuu noqonayaa ishtigaalkuna sidiisaba arkaan ayuu leeyahay afar ah ama saddex ah saddex rukni ayaa lagama maarmaana baabkan inaan ogaano kow waxa weeyaan mushtaqilka ka mashquulaya oo caamilka ah laba waxa weeye mushtaqalu bihiga ka lagu mashquulayo oo ismiga dambe ah saddex waa mashquulu canhuga ka laga mashquulayo oo ismiga hore ah haddaba haddaan idhaahdo zaydun darabtuhu bal tusaalaha u fiirsada qora haddaad doontiin zaydun darabtuhu ayaan idhi tusaalaha ah zaydun darabtuhu halkaa waxaa yaalla mid laga mashquulay iyo mid wax mashquuliyey iyo mid lagu mashquulay eeg waa mid la mashquuliyey mid laga mashquulay mid lagu mashquulay saddexdaa rukni baa meesha wada yaala zaydan darabtuhu markaan idhaa ka laga mashquulay waa zaydanta hore zaydan waa laga mashquulay zaydanta hore waa laga mashquulay zaydan darabtuhu zaydan waa laga mashquulay waa kow zaydan darabtuhu zayd ayaan garaacay zaydan waa laga mashquulay waxa ka mashquulay darabada darabada mafcuul ka dhigan lahayd waxay darabadii mafcuul ka dhigatay hada zaydan darabtuhu markaan idhaa darabadu hal mafcuulay u baahnayd halkii mafcuulka ha zayd in laga dhigay ahayd nasiibka lagama dhigin zayd ee ha'dan yar baa laga dhigay zaydan darabtuhu kolka ka laga mashquulay waa zaydan ka la mashquuliyeyna waa waa daraba ka lagu mashquulayna waa ha'da darabtuhu ku jirta ha'daasi waa kii lagu mashquulay darabana waa kii la mashquuliyey zaydana waa kii laga mashquulay haddaba saddexdaa rukni ayaa lagama maarmaan ah wa xaqiiqatuhu ishtigaalka xaqiiqadiisu an yataqadama waa inuu hormaro ismun ismi waa inuu hormaro wa yata'ahara canhu uu xagga dambe maro ficlun ficil uu xagga dambe maro oo wasfun ama sifaba ay xagga dambe marto ficilka ama wasfiga oo mushtagilun ku mashquulay bilcamali camalfal buu ku mashquulay fii damiiri lismi ismigii asaabiqi horreeyey damiirkiisa uu ku camalfalo marka laynoo tacriifinayo ishtiqaalka waxa weeye ismi ayaa xagga hore maraya ficil ayaana xagga dambe maraya darabtu zaydan hadalkii ahaa darabtu zaydan ayaa zaydka la qadimi oo xagga hore la marini darabadana xagga dambe ayaa la marin markaasaa zayidkaas damiir u noqonaya darabada lagu dari maxaan odhanayaa markaa darabtu zaydan buu asalku ah maxaan odhanayaa zaydan darabtuhu baan odhanayaa zaydan darabtuhu hadaba zaydan darabtuhu markaan idhaa zaydankani waa mashuu baabkii ishtiqaalka ahaa weeyi waa kii mashquulu canhuga kii laga mashquulay weeyi zaydantaasi waxa zaydan waa mafcuulun bihinimo xaqiiqada mafcuulun bihinimuu icraaban yahay zaydan waa mafcuulun bihi ficilkiisana waajib baa loo xadfay waa darabtu xagga hore waajib looga xadfay waxay ka dhigan tahay darabtu zaydan darabtuhu labada daraba way isfasirayaan ka dambe ayaa mufasir ah ka horena waa mufasar mufasir iyo mufasarna meel layskuguma keeno laa yajuuzu fi lugati alcarabiya ijtimaacu mufasirin wa mufasarin mufasir iyo mufasar inaynu meel iskugu keennaa waa shibhu mustaxiil lama ogola sidaa darteed zaydan darabtuhu ereygaa zayd waa mafcuul bihi mansuub lificlin ama bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu darabtu zaydan darabtuhu labada daraba takraarka ku jiraana tawkiid ayuu faa'iideynayaa way is adkaynayaan baa la odhanaya wa xaqiiqatuhu xaqiiqadiisu an yataqadama waa inuu xagga hore maro اسم ismi waa inuu xagga hore maro wayata'akhara uu dib maro canhu ismigaa xaggiisa ficlun ficil waa inuu ka dib maro ow amase wasfun wasfi iyo sifo ayaa kadib maraya wasfiga waxaa loo yaqaanaa maa dalla calaa xadatin wa daatin mutasifatin bihi maa dalla calaa xadatin wa daatin mutasifa ficilkaa ama wasfiga oo mushtagilun ku mashquulay bilcamali camalfal ayuu ku mashquulay fii damiiri lismi ismigii damiirkiisa uu ku camalfalo ismigii asaabiqi horreeyey ow amase fii mulaabisihi mid isaga ku maran oo xidhiidh la leh damiirkiisa ayuu ku camalfalayaa canilcamali buu ka mashquulay ku camalfalkii filismi ismigii uu ku camal falo asaabiqi horreeyey ismiga horeeya ayaa laga mashquulaya waxaa lagu mashquulayaa ismigan hore damiir uu leeyahay ama mulaabiskiisii mulaabiska waxaa loo yaqaanaa mid ay isku tacalluqaan oo damiirka loo sii idaafaynayo ama sifo loo sifeeyey sifadaa damiirku ay sidato tusaalahan eeg zayda ninka zayda naxwu zayda ninka zayda idribhu garaac haddaba idrib waa ficlu amar faacilkeeguna waa anta mafcuulkeeguna waa idribhu ha'daa ha'dan yari waxay mashquulisay ficilka idrib ah waxayna ka mashquulisay inay zaydan mafcuulin bihi ka dhigato haddii ha'daa yar la xadfi lahaa oo la odhan lahaa zaydan idrib haddii lagu dayn lahaa zaydan mafcuulin bihi muqadama unbuu noqon lahaa baabkii ishtiqaalkana mas'aladu way ka bixi lahayd laakiin zaydan idribhu marka la yidhaah idrib waa ficlu amar faacilkayguna waa anta ha'danina waa mafcuulun bihi zaydanna waa ismigii laga mashquulay oo mafcuulun bihi xisaaban oo ficil uu ka xadfan yahay idrib kalaa ka xadfan wa zaydan ana daaribuhu laan zayd anigaa ah hadda garaacaya owqadan amase berri garaaci doona markaan idhaahdo zaydan ana daaribuhu laan ereygaa zaydan ihi waa mafcuulun bihi waxa ka mashquulay wasfiga ama ismiga faacil ee daaribuhu ah daaribkaasi zaydka isagaa nasbin lahaa laakiin daaribkii wuxuu ku mashquulay ha'da ku jirtee daaribuhu ha'daa ayuu ku mashquulay haddaba zaydantii waxaa mafcuulun bihi ka dhigtay wasfi kale oo xadfan oo daaribun kale ayaa zaydka nasbinaya asalku wuxuu ahaa ana daaribun zaydan ana daaribuhu alaan kolkaa labada ana daaribun anad waa mubtade mar kaste daaribkuna waa khabar khabarkaasaa wasfi ama ismi faacil ah wuxuu u baahan yahay mafcuulun bihi zaydan zayd ana daaribuhu anaa garaacaya ha ereygaa daarib ah ayaa hadda la mashquuliyey oo caamilkii la mashquuliyey ma aha ficil eh wasfi ayuu noqday kawa wax mashquuliyeyna waa ha'da daaribka ku jirta daaribuhu ka laga mashquulayna waa zaydanta xagga hore ku sheegan ayaa laga mashquulay zaydan ana daaribuhu alaan zayd hadda ayaan garaacayaa awqadan ama beraan garaaci doonaa laakiin wasfigani shardi buu leeyaho wasfigu waa inuu yahay wasfiga camal fali kara ee mafcuul qaadan kara kolka wasfiga mafcuul qaadan kara hadduu bilaa al yahay waa inuu xaal noqdo oo hadan aalaan ay la socoto aalaan xaal baa looga jeedaa wax markaa dhacaya ama uu mustaqbal yahay oo hadan ay la socoto labadaa mid ahaan ama xaal ama mustaqbal labadaa mid ahaan laakiin lama ogola zaydan ana daaribuhu amsi laa yajuuz zaydan ana daaribuhu amsi in amsi la raaciyo oo macnihiisii mudiy ama maadi uu noqdo waa mas'ale aan la ogolayn ee iska ilaali oo carab baa laga maqal badee wa zaydan zayd darabtu ghulaamahu wiilkiisii ayaan garaacay haddaba ficilka imika la mashquuliyey waa kee waa daraba ka laga mashquuliyey ee mafcuul uu ka dhigan lahaana waa kee waa zaydan ka lagu mashquuliyey ee hadda uu daraba ku mashquulsan yahay camal falkiisuna waa ayo waa ghulaam ghulaamkani eeg waxaynu isku ogeyn caamilka waa inuu mashquuliyo ismiga mutaqadimka a damiirkiisu hadda damiir maaha darabada ka mashquuliye oo ghulaamihiye waa mulaabis ow fii mulaabisihi baynu culimu isku ogeyn ow fii mulaabisihi muxuu noqonayaa mulaabis buu noqonayaa mulaabiskuna waa miday isku maran yihiin damiirka kan damiirku u noqonayo ayay isku maran yihiin oo iyo zaydku way isleeyihiinba dee way isku tacalluqaan wa kulla insaanin insaan insaankanste alzamnaahu waanu laasiminay daa'irahu camalkiisii fii cunuqihi qoorta ayaanu u laasiminay qoorta ayaa loo sudhay waxaan doonaynaa halkaa kulla insaanin waa ka laga mashquulay alzamnaana waa ficilka la mashquuliyey haadaa alzamnaa ku jirta ee alzamnaahu ah ha'daasina waa ka lagu mashquulay hadda ficil baa aayadda la mashquuliyey waynu aragnaayoo kulla insaanintaa alzamnaa kale ayaa loo qadarayaa fa nasbu nasbo fii daalika tusaalayaashaa la nasbiyo kullihi gebi ahaantii bimaxduufin buu ku sugnaaday mid la xadfay wujuuban waajibnimo loo xadfay yufasiruhu waxaana fasiraya maa bacdahu ka dambeeya ayaa fasiraya kaka dambeeya ayaa fasiraya wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeyi tusaalihii koobaad ee zaydan darabtuhu uu ina yidhi am zaydan idribhu uu ina yidhi tusaaluhu waa idrib zaydan idribhu wa ana daaribun zaydan al'aana daaribuhu haddaba markaynu nidhi zaydan darabtu ghulaamahu eeg zayd maadan garaacin ghulaamkaad garaacday zaydkii ma darabtu baanu soo qadaraa waa khalad waayo waxaad u jeedaa zayd inankiisaan garaacay isaga maadan garaacin zaydkaa hore zaydan darabtu ghulaamahu markaan idhaa ghulaamkana la garaacay ee zaydka lama garaacin zaydka caamilkaan usoo qadarayaa waa maxay waa caamil ka laasimaya kan kale ninka aad wiilkiisa garaacdo dee waad ihaanaysatay ilan isagii maadan garaacine maxaad samayni markaa zaydan darabtu ghulaamahu maxaan soo qadarnaa ahantu zaydan zayd baan ihaanaystay oo darabtu ghulaamahu wiilkiisii baan garaacay wa alzamnaa kulla insaanin alzamnaahu ee kulla insaanintii alzamnaa baa loo soo qadaraya iyadana halkaa waxaynu kaga baxnay baabka baabulishtiqaalka loo yaqaan oo aynu tilmaannay inuu mafcuulun bihi noqonayo xilliga la nasbinayo ficilkiisa waajib loo xadfay ilain cashirkeennii shalay baynu soo tilmaannay in meelaha qaar mafcuulu bihiga ficilkiisa waajib loo xadfo wa wujuuban fii mawaadica minhaa mawaadic uu ka tirsan yahay baabu lishtiqaal baabkan ishtiqaalka ayaa mawaadicda laftoodaba ka mid ah kolkaa baabkani waa meelaha mafcuulun bihiga waajib loo xadfo haddaba hal su-aala oo sheekhu ka soo gaabsaday ayaa jira baabka ishtiqaalka shan baa loo qaybiyaa shan xukun ayaa baabka ishtiqaalka loo qaybiyaa waxba halkan kaga warrami mayno qaar waxa waajibo in la nasbiyo qaarna waxa waajibo in la rafciyo qaarna waxaa lagu odhan laba wejibaa bannaane nasbaha xoog badan qaarna waxaa lagu odhan laba wejibaa bannaane rafcaha xoog badan qaarna waxaa lagu odhan laba wejibaa bannaanoo way siman yihiin shantaa qaybood ayuu baabka ishtiqaalka horta asal ahaan ayuu ku dhacaa meelaha nasbuhu uu waajibka yahay ee la odhanayo in la nasbiyaa waa waajiba baabka ishtiqaalka waa markuu ismiga saabiqi ihi uu daba dhaco aadaad ficilka u gaar ah sida aadaatu shardiga oo kale ama aadaatu taxdiidka oo kale hallaa zaydan akramtahu haddaanku idhaa zaydan mubtade kama dhigi karo waa mansuubun hallaa zaydan akramtahu zaydun ma odhan karo ama adawaatulistifaamka oo kale mataa zaydan ra'aytahu waan iska nasbinaynaa waa waajib baa loo nasbinayaa markaa waxaan ahayn intaa laga yaabaa inuu rafcuhu waajibo marka uu rafcuhu waajibayo waa markuu ismiga saabiqiihi uu ku xigo wax ibtidaaha u gaar ah ama ismiga ku gaar ah sida idaada fujaa'iyada ah kharajtu min almasjidi faidaa zaydun yadribuhu camrun kharajtu min almasjidi waxaan ka baxay masaajidka fa idaa zaydun waaba zayd oo yadribuhu camrun camaru garaacayo fa idaa zaydun ereygaa zaydun waa mubtade waan aragnaa waayo waa kii laga mashquulay maanta marfuuc baynu ka dhigaynaa oo marfuuc baynu maanta icraabaynaa ilayn idaa buu daba dhacaye marka lagu odhanayo waxa wanaagsan laba weji baa bannaane nasbaha ayaa wanaagsan tusaale ahaan waa jumlada delebiyada oo kale zaydan idribhu zaydun idribhuna waad odhan kartaa oo zaydka hore waad godi kartaa zaydan idribhuna waad odhan kartaayoo waad kor dhabi kartaa laakiin nasbaha ayaa wanaagsan ilan jumla dalabiya inay khabar dhacdo waa laga wanaagsanaa way bannaanayd laakiin waa laga wanaagsanaa zaydan baa sax ayaa wanaagsan zaydun idribhu oo zaydka la godaana way bannaan tahay marka ay labada weji bannaanaanayaan ee la rajaxayo rafcaha la rajaxayo waa marka meelo ibtida'a u fara badan oo kale meeshu ay tahay labada weji markay bannaanaanayaan waa marka ismigaas uu xarful cadaf wato lagala hormaro jumlo dhinaca horena ismiyo ka ah dhinaca dambena ficliye ka ah haddaba haddii la cadfo faasilna uuna jirin haddii la rafciyo wuxuu ku cadfanaanayaa jumlada hore ismiyada ah haddii la nasbiyo wuxuu ku cadfanaanayaa jumlada dambe khabarka ah ee ficliyada ah fannasbu nasbuhu fii daalika kaa aan soo sheegnay kullihii gebi ahaan bimaxduufin mid la xadfay ayuu ku sugnaaday wujuuban waajibnimo loo xadfay yufasiruhu waxaana fasiraya maa bacdahu kaka dambeeya wa taqdiiru taqdiirtu waxa weeye idrib zaydan zayd garaac idribhu garaac labadii idrib baan hadda soo wada muujinnay wa ana anigu daaribun waan garaacayaa zaydan zayd aalaana ha eeg wa ana daaribun zaydan ana daaribuhu zayd anaa garaacaya oo garaacaya hadda ama berri wa ahantu zaydan zayd baan ihaanaystay darabtu ghulaamahu wiilkiisii baan garaacay wa alzamnaa waxaanu laasiminay kulla insaanin insaan kaste waxaanu laasiminay alsamnaahu aanu laasiminay waad aragtaa labada alzama wa minhaa waxa ka mida mafcuulun bihiga ficilkiisa waajib loo xadfay almunaadaa munaadaha ayaa ka tirsan culima munaaduhu waa mafcuulun bihi ficilkiisiina waajib baa loo xadfay munaadaha laftiisiibaa munaadaa ayaa mafcuulun bihiya si wanaagsan buu sheekheennu yeelay markuu ka warramay mafcuulun bihigii ishtiqaal buu ku xijisiiyey oo mafcuulun bihinimo la ecraabo qaar ka mida munaaduu ku xijisiiyey oo mafcuulun bihinimo ah wa minhaa waxaa ka mida almunaadaa munaadihii baa ka mida munaaduhu waa loo dhawaaqaha ka loo dhawaaqayo waa munaade waana mafcuulun bihi waana la nasbinayaa sida yaa cabdallaah cabdilaahiyow haddaba xarfuniduu xarafka dhawaaqa sheegayaa waa yaa ka munaadaha ah ee loo dhawaaqayaana waa cabda cabda ayaa munaadaah ah oo loo dhawaaqaya waa mafcuulun bihi yaadani waxay wakiil ka tahay ficil meesha ku jiray oo mudaaric iyo faacilkiisii oo la xadfay yaa cabdallah asalkiisu wuxuu ahaa adcuu cabdallah fa ina aslahu asalkiisu wuxuu ahaa adcuu anaa dhawaaqaya cabdallaahi ayaanu dhawaaqaya adcuu waa ficil mudaaric faacilkuna waa ana cabdallaahina waa mafcuulun bihi waxaa la xadfay adcuudii oo ficil iyo faacil ka koobnayd yaabaa laga soo ciwad qaatay waxaa la yidhi yaa cabdallah baa la yidhi waa nooc mafcuulin bihiga ka a fa xudifa waa la xadfay alficlu ficilkii baa la xadfay wa uniiba waxa wakiil laga dhigay yaa kelmadda yaa ah ayaa canhu isaga wakiil looga dhigay markii ficilka la xadfay waxa wakiil noqday ereyga yaa ah ayaa wakiil noqday waalmunaadaa munaaduhu khamsatu anwaacin waa shan nooc munaaduhu sidiisaba waa shan nooc almufrad alcalamu mufradka calamka ah wanakiratu lmaqsuudatu nakirada maqsuudada ah wanakiratu hayru lmaqsuuda iyo nakirada aan maqsuudada ahayn walmudaafu iyo la idaafeeyaha walmushabahu bilmudaaf iyo ka mudaafka lagu shabahayo munaadihii waa shan nooc asalka munaaduhu saddex buu ahaa munaaduhu inuu mudaaf yahay iyo inuu shabiih bilmudaaf yahay iyo inuu mufrad yahay saddexdaasaa loo qaybiya munaadahu inuu mudaaf yahay waa cabdallaahi oo kale markaad u dhawaaqayso yaa cabdallaahi iyo inuu munaadahu yahay shabiih bilmudaaf waayaa daalican jabalan oo kale iyo inuu mufrad yahay mufradka ayaa keligii saddex u qaybsamaa inuu yahay mufrad calama yaa muxamedu yaa muxamadaani waxaan mudaaf iyo shabiih bilmudaaf ahaynba waa mufrad walow musane ha ahaadaan ama jamaca qaybihiisa ha ahaadaan yaa cabdallaahi waa mudaafkii yaa daalican jabalanna waxa weye shabiih bilmudaafkii labadaa inaga dhig mufradkiibaa saddex u qaybsamay waa mufrad calama iyo mufrad la odhanayo nakira maqsuuda iyo mufrad yaa zayduna wa yaa muslimuuna baa loo baahnaa yaa muslimuuna waa nakira maqsuuda yaa zaydunana waa mufrad calama laba tusaalaa loo baahnaa culima haddaba labadaa la binaynayo ee wixii lagu radcin jiray lagu binaynayo labadaa lama tanwiininayo xilliga la binaynayo inkastoo gabayaagan hoosta ku qorani uu inoo keenay isagoo la tanwiininayo salaam llahi ya matarun alayha walaysa alayka ya mataru salaam salaamullaahi ilaahay salaamtiisu yaa madarun madarow calayhaa xaaskaaga dusheeda ha ahaato walaysa calayka adiga dushaada yayna ahaanin yaa madaru madarow asalaamu salaami salaami adiga dushaada yayna noqonin haddaba yaa madarunta hore waxaynu uga soconnaa waa mufrad calama damo qura in la siiyay ahayd oo la yidhaahdo yaa madaru hal godaala laba godaal baynu siinay waxaana nidhi yaa madarun waxaa laga yaabaa in la nasbiyaba sida gabayaaga hoosta ku qoran ضربت سدرها إلي وqاaلت يا عdيا لqd وqاad kالأواaqي darabad waxay soo garaacday sadraha laabta ayay soo garaacday ilaya aniga xaggayga ayay u soo garaacday wa qaalat waxayna tidhi yaa cadiyan cadiyow laqad waqadka waxa ku badbaadiyey alawaaqii kuwii wax badbaadinayay toban sano ayuu ninkani maqnaa oo la waayey waa ninkii libaaxa feedhka ku dilay ninkani ninka gabayga tirinaya darabat sadrahaa ilaya wa qaalat libaax buu maalina gowracay midiyar buu ku gowracay libaax buu rartay guri dabaq yar buu dhistay oo gebigiisoo madax libaax ka samaysan oo jaajuurka iyo labanka laysa saarsaaray madax libaaxun ay yihiin ilaahay awoodda uu siiyey dhulka hoostiisa isagoo ku jira ayaa raggii dibadda joogay fardihii oo manaa'i kala hori kari waayeen dhulka hoostiisu ka qayliyo fardihiibaa diday fardihii dibadda sare raggii dibaddu ay ul iyo qaylaba ku kari waayeen ayaa kii ceelka dhulka hoostiisa ku jiray qayladiisii iyo dhuuntiisii ayay fardihii dhulku inuu la geliinay moodeenoo way dideen ilaahay wuxuu siiyey awood aan la malayn karaynin soddon sannadood ayuu dagaaaafartan sano ayuu dagaalamayey dagaalka xarbu basuusa loo yaqaano waa dagaalka gabaygan loo tirinayo wuxuu ballan iyo dhaar ku galay siduu gabayga kale ku tilmaamay walastu bikhaalicin dirci wa sayfi ilaa an yakhlaca leyla nahaaru wuxuu dhaar ku maray inuuna reerkaa nin ay nin reerkaa ka soo jeeda uuna badbaadinaynin markuu raggoogii medhiye dumarka ayaa intay shafka marya gashadaan ay naasaha qariyaan ay ragrag iska dhigaan ay timaha xiirtaan ayay seefa qaadan jireen reerkii ka soo horjeeday markuu medhiyey ninkani waxaa la odhan jiray muhalhil ama ziira nisaa balaayuu ahaa musiibuu ahaa taariikhda dagaalada ugu badan ee ugu qadhaadhaa ninkii soo maray buu ahaa nin faaliyo ah ayaa maalin ku yidhi tobanka sanee soo socda ha dagaalamin haddaad dagaalantana waa lagaa gacan sarrayn doonaa faaliyihii markuu ku yidhi ayuu dagaalkii bacnaayu reerkan ku hayey ayuu yara hakiyey isagoo khamre cabsan oo intuu khamre cabbay gurigii jiifa oo galgalanayo oo iskala garanaynin ayaa nimankii ay ishayeen mid ka midihi oo dagaalkan uu joojiyey lala yaabay war ninkii malaha wuu dhintay malaha waa sakaraad yaa war ka keena la yidhi oo lasoo diray baa arkay meel reerka u dhow ninkii oo intuu khamraysan yahay galgalanayo oon hubna sidanin cidna ayna la joogin markaasuu intuu noqday buu raggii kale u tegay cadowga ahaa wuxuu uhi ninkii ina dhibay ee nafta inoo keenay geedkaasuu jiifaa isagoo sikhraansan laakiin dee seefta ku dhacdaa waxay ahayd ciddi yaroo xagatay inta loo yimid isagoo sikhraansan baa seefa lagala daalay isagoo dhaawacaa laiskaga tegay in la dilay baa loo haystaa walaashii uu ninkeegiiyo laba wiiluu dhalayba dilay ayaa u timid markaasay tihi ma kii xumaayee ninkayga dilay hadda waa walaashi waa tan gabayga tirinay loo ka tirinayo kii ninkaygii dilay labadaydii wiilna dilay maxaan kaga aarsada waa inaan gubaabay tidhi xeeb bay ahayd bad ku dhow dab weyn bay shiday laama ayay soo gurto dab bay shiday waxaan jirin bay ku dhex tuurtay waxaan la garanay waala wuxuu yahay qori iyo waxalla wuxuu yahay ayay ku dhex tuurtay markaa unbay dabkii shidaawun kii baan gubayaaye isagiina laash yaroo badda maraya oon la geranayn dhinacu u socdo ayay saartay isagoo sakaraada waxay tidhi ama badda naftu ha baxdo ama meelu naftu ha kaaga baxdo badda dhinacanay ka jireen mooye dhinacii kale ayuu laashkii u tallaabiyey isagoo sakaraada ayuu boqortooye ka soo horjeeday u tegey boqortooyadii baa dhaawicisay ninkii caadi buu u bogsaday laakiin waxoogaa qabow xagga maskaxdaa ayaa ku yimid ninkii wuxuu noqday nin iska timo weyn oo loo fahmo un inuu waalan yahay oo raan intuu yeeshay aan maydhanin meelaha gidaarada fadhiya oo dee qofka marka la arko dumarka iyo carruurtu ay ka cararayaan buu noqday waa ninkii geesiga ahaa ee la yaqaanay boqorkii dhaawiciyey ayaa boqortooyadiisa lasoo weeraray markii boqortooyadiisii lasoo weeraray ayaa boqortooyadiisii laga qabsaday intii badnayd ninkanaa guri dabaqa fuulay dagaalkii markuu maqlay halkaa guriga ayuu ka dul qayliyaa qayladiisa waxaa joogi kari la ciidanka dagaalamaya ayaa joogi kari la dhuunta saaran boqorkii ayaa u yimid oo la tashaday dagaalka aniga ii buu yidhi nimankii boqorka soo weeraray oo dhan cagta ayuu mariyey markaasuu boqorkii u yimid uu yidhi nin taariikh ayaa tahaye isku kay sheeg buu yidhi waa lagu garan lahaa buu yidhi haddaad isku kay sheegi lahayd wuxuu hi muhalhil baan ahay adduunka oo dhan baa magacan haya ma adigaa muhalhile buu wuu u qaadan waaye ha anaa muhalhile buu yidhi bes waxaan kaa codsanayaa buu yidhi toban sannadood ayuu boqortooyadaa kale la joogay tobankii sano reerkoogii waa la guumaysan jiray reerkoogii waa la guumaysan jiray oo boqorkii kulayb la odhan jiray oo ay walaalo oo dartii uu u dagaalamayey ayaa inan uu dhalay ayaa ay laga dhigay inuu yahay ay baa magacaaga jarwi baa la ay baa tahay baa la magacii baa laga bedelay inankii hadda waa boqorkii kulayb oo ninkani u dagaalamayay dartii wiiluu dhalay ayaa la yidhi aabbaha ma aha ninkaa kulayb kuma dhalin baa la yidhi kii aabbihii dilay oo abtigii ahaa ayaa la yidhi kana adeerkaaya baa la yidhi hadda waa abtigii oo aabbihii dilay adeerkiisan dagaalamaya ee la dhaawacay waxaa la yidhi aabbahaabuu dilay eeg sida ka yar carur isagoo uur ah oo caloosha ku jira aabbihii la dilay kolkaa adeerkiisan muhalyili boqorkan la dilay ee kan yar dhali doona ayuu u dagaalamayey kii yaraaba abtirsiintii oo dhan laga bedelay hooyadii dhashay oo jaliile la odhan jiray eddaan kuu ahay bay tidhi hooyaan kuu ahay mayna odhan eddaan kuu ahay bay tidhi adeerkii oo ninkan dagaalamayai waa kii aabbahaa dilay baa la yidhi kii aabbihii dilay waxaa la yidhi waa adeerkaa oo walaalkaa walaalkii ayuu usoo aaraya oo aabbahaa ah aabbahaabuu dagaalamaya hadda waa kii aabbihii dilay ayaa la yidhi aabbahaabuu u dagaalamaya dagaalkii markuu qabow is inanka yar soddon jir buu soo gaadhay dagaalku markuu qabow is inanka yar seefta la soo boodo wuxuu yidhaa adeer wuxuu adeer leeyahay kii aabbihii dilay adeer unbuu yidhaahdaa haddii dagaalka la joojiyo anaan joojinayn anu joojin maayo dagaalka anbuu yidhaahdaa dayna maayo muhalhin oo aabbahay dilay maalin maalmaha ka mida ayuu ka yari soo baxsaday muhalhil ayuu u soo baxsaday kelidii isagoo afka uga soo galay muhalhil waxaa la joogay kan yar hablo ay walaala yihiin oo laakiin ka waaweynaa oo dee aan garanaynin inuu walaalkood yahay hooyadood inay uur lahaydun bay ogaayeen markii dagaalku dhacay waa la kala qaxay markii ay qaxday hooy gabadhii uurka lahayd dee uurkii wuxuu noqday iyo si ugu koray toona lama garanayo hablahani adeeradood bay raaceen hooyadoodna abtigood bay raacday hablahani way og yihiin xaqiiqada kii hablihii baa la joogay muhalhin markaasay habluhu adeerkoo tuseen ninkan kusoo baxsanaya muhalil baa ka awood batay hablihii mid kamida ah ayaa tidhi adeer ka daabay yidhahdeen ninkaasi aabbahay buu egyihe waana ninkii dhalinyartaa ah, wuu ka daayey markii dambe ee dagaalku siduu u socdo ayaa ninkan yar ayaa raggii la da'da ahaana dagaalkay tagaan ka yarna dagaalka ha tegin baa la yidhi kii yaraa waxaa loo guuriyey kii aabbihii dilay oo jasaas la jiray inaanu dhalay in adeertaa guursaa la jasaas inantiisii baa loo guuriyey waana kii aabbihii dilay kii raashiki buu kolkaa qaaday wuxuu i warniyow raggii ila da'da ahaa way dagaal gelayaan anigana waxa lay leeyihiin weli maadan weynaanin baa ku jira maalintii dambe ayuu u yimid eddadii iyoiyo abtigiyo de adeerle eddadiio hadda hooyadii ah markaasuu ku yidhi edda iyo adeer guurna qaangaadh baad u tahay guur guurna qaangaadh baad u tahay dagaalna waad ka yar tahay ma fahmin buu warkaa ma fahmin hantii dhallinyarta ayuu maqlay markii dambe oo xamalaysoo leh ninkan muhalhin ah wuxuu u dagaalamayaa aabbaha ninka lagu leeyay waa adeerkaana waa kii aabbahaa dilay aabbahaana boqorkii la yaqaan buu ahaa haddaba tobankii sane ee ninkan muhalhin uu maqnaa kii yaraabaa u sheeka yimid hablihii walaalihii mid ka mid a oo la guumaysto hablihii ay walaalaha ahaayeen ayuu sheeka yimid oo guurso mid ka mida ayuu is yidhi markay u sheegteen in ilmo boqorinayiin boqorkii muhalli ee kulayb lo odhan jiray ayuu yidhi boqorkaasi aabahay buu diineeyo may wuu ka noqday sheekadii halkiibuu ku xidhay ninkan muhalil ayaa boqorkii dambe u badbaadiyey ayaa markuu isku sheegay wuxuu ka codsaday inuu sahay iyo gargaar u fidiyo oo la tallaabiyo oo loo geeyo waddankiisii waa la soo tallaabiyey xilli casara ayuu ku soo beegay ninkii jasaas uu la dagaalamayey oo dee walaaladii oo dhan uu laayay ninkan hadda soo tallaabay oo jasaaskanina boqorkii dilay oo laakiin jasaasinta boqor laga dhigay isagu dadkii xukuma oo reerkii uu ninkani ka dhashay xataa dab inay shitaan buu u diidi jiray dab dab ma shidan karaynin nolosha ay ku noolaayeen ummad la takooray bay ahaayeen casar ayuu u yimid faraskiisii faraskiisii farduhu waa hiddo iyo iyo iyo iyo hidahidday kala yihiin ayuu ku boodo faraskiisiibuu fuulay jasaas oo dee reerkii boqor u ah ayuu u tegey jasaas baa garan waayey war ninkani waa ayo u garan waba isku sheegayba maalintaasuu jasaas naxay wuxuu ogaaday nolol dambe u hadhay inayna jirin dagaal labaadna inuu halkii uu ka bilaaban doono irankii yaraa ee abtisiintii laga bedelay ayaa edadii ku yidhi oo hooyadii ah foosto ii biye buu yidhi ee caagad dharigoyn ii biye buu yidhi ii bayli welibana aad iigu karkari maanta waxbaan ku qabanayaa buui marka islaantii biyaysay karkarisay ayuu islaantii qabtay intuu qabtay ayuu duldhigay markaasuu yidhi waan kugu ridi buu yidhi foostadaa biyaha ah haddaad ii sheegi weydo aniga aabbahay iyo hooyaday iyo xaqiiqada amarkaybuu yahay markaasay ku tidhi eddabay ku tidhi edda kuma iyo hooyadaa baan ahay tii ku dhashay baan ahay kananku leeyahay waa adeerkaana waa kii aabbahaa dilay oo anigu walaalkii weeyana waa abtiga ah kananku leenahay aabbahaa buu dilayna waa adeerkaayo dagaalkan wuxuu wada aabbaha buu soo aaraya kii yaraa si sax ah ayaa kolkaa warkii ugu kala caddaaday markuu u kala cadaaday ayuu jasaas yidhi ha isku baaba'aan buu yidhi muhalhilkan hadda yimid iyo inankan yareen aabbihii dilay ee aabbihii boqorka ahaa kolkaa wuxuu boqortooyada waxaa la siinayaa inanka yar inanka yar baa hadda boqortooyada loo dhiibaya kolkaa inanka yar marka boqor aynu ka dhigno waxaan ku qancaynin buu yidhi muhalhil oo cusub iyaga ayuu dagaalku ka dhex bilaaban doonaa kii yaraabaa boqor laga dhigay boqor marka laga dhigay boqor boqorba maanta lagu caleema saaraya halkaasaa lagu shiraya kaalay ayuu kii yaraa muhalhil u tegey muhalhil ayuu u tego hoos buu ugu tegey muhalhil buu yidhi halkaasaa la iskugu imanayaa adiguna in waa lagaa qarinaya adiga ciidankaaguba soo diyaargarooba ha naga dheeraanina waxaan doonaya halkaa inaan anigu hal ballan u manqaadayaa halkaa noogu kaalay halkii markii la iskugu yimid ee shirkii la bilaabay inankii yaraa wuxuu yidhi ani hal qodobun bay soo celinayaan abtiyaashay way dhammaadeen oo adeerkaybaa dilay buuhi adeeradayna way dhammaadeen oo abtiyaashiibaa dilay buuhi sidanina xal ma ahayn aniga hal qodob qodobunbaa isoo celinoo kii aabahay dilay halaysku kaayo daayoon buu yidhi kaa ha laysku kaayo saaro kaa sidaanuu kala adkaana la eego hadduu aniga iga adkaada buu yidhi aniga i dilo adeerkaybaa dagaalkiisa isii wadanaya haddaan anigu dilana dib dambe nin dambe oo abti ii ah loo dili maayo buu yidhi waayo nin baa aabbahay dilay ninkiina waan dilay cid kalena waxba kuma falayo buuyi kii yaraa markuu fikradaa keenay ayaa fikradii lagu qanci waayey oo boqorkii boqortooyada ka degayey ee jasaas ahaabaa ku qanci waayey ka yar hala qabto hala dila baa la markii la heshiiyey ee kii yaraa u dhinacaa u baxsaday unbaa adeerkii iyo la filaynin oo halkan taagan unbuu kii yaraa u galay halkii baa la yimid labadii ciidan isagoon dagaalka bilaabin buu kii kala dhex wuxuu ihi aniga midunba ay soo celinaya waxa weeyaan aniga jasaasaa la isku kaaya saaray isagiiyo jasaas baa la isku saaray jasaas buu dilay markuu jasaas dilay ayuu yidhi bes idina abtiyaashay baa tihiin idina adeeraday baa tihiin bes anigu cidan la dagaalamayaa ma jiro dagaalkana aabbahay dartii haddii loo waday halkaa ku dhammaado waxa diiday kolkaa adeerkii muhalhil baa diiday muhalhil baa ku qanci waayo wuxuu yidhi dabaq waxaan ka dhistay madax libaax oo dameer iga cunay ka boqor iga dilay maxaad u malayn buu yidhi intuu nini ka nool yahay dayn maayo tii ayuu sii watay gebagabadii war dheer ayaa bilowday oo halkii nolol kale ayaa ka bilowday kii yaraana labadii reerba uu ka dhex guuray abtiyaashiina uu ka dhex guuray adeeradiina uu ka dhex guuray meel cidlaa ayuu markii dambe u guuray gabadhan gabayga tirinaysaa waa markii uu soo noqday tobankii sano kadib ضربت ساكرها إلي وقالا يا عديا لقد وقعت كالأواقي ضربت waxay garaacday sadrahaa laabta ayay garaacday ilaya aniga xaggayga ayay u soo garaacday wa qaalat waxayna tidhi yaa cadiyan cadiyow laqad waqadka waxaa ku badbaadisay alawaaqi qadaradii allah kuwii wax badbaadinayun baa ku badbaadiyey maxalu shaahidkeennu waa yaa cadiyan yaa cadiyan waa munaade mufrad calama ah halkii laga damin lahaa ayaa fadxatayn laga siiyey lamaba daminin laakiin fadxatayn baa la siiyey labadaasi mebni ayay noqdeen labada mebniga amay la socotiin hadda labada mebniga ah labada mebnigiihi waxa waa mufradka caalamka iyo nakirada maqsuudada ah saddex baa soo hadhay wa halaathatu lbaaqiya saddexda soo hadhay mansuubatun waa la nasbinayaa laa hayru hayrna ma jiro wax kaloo jiraa ma jiro saddexda soo hadhayba waa la nasbinay wa halaathatu wa halaathatu saddexda albaaqiyatu soo hadhay mansuubatun waa la nasbinayaa laa hayru hayrna ma jiro wax kale oon nasbo ahayn oo jiraa ma jiro wa hiya annakiratu waa nakirada hayrulmaqsuudati aan maqsuudada ahayn ka qowlil acmaa indhoolaha qowlkiisaoo kaleba weeyi yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo rajulan waa in la nasbiyaa ilan waa nakiro hayru maqsuudo ahe nin gaara looma jeedo ninoo dhan baa lala hadlaya yaa rajulan ninow khud biyadii gacanta i qabo waalmudaafu waa mudaafka sida naxwi yaa cabdallaah ilaahay addoonkiisiiyow yaa cabdallaah markaan idhaa yaadu waa xarfunide cabdiguna waa munaade waana mudaaf waa mansuub calaamatu nasbuhuna waa fadxaha wlmushabahu bilmudaaf ka mudaafka lagu shabahay ayuu noqonayaa ka saddexaad sida yaa xasanan wejhuhu war wejigiisu kuu dhalaalayo ama kuu qurux badan yahayo xasanan waa munaade waa shabiih bilmudaaf waxaa daba dhacay marfuuc wejhubaa marfuuca wayaa daalican jabalan buurta ka fuulayo daalican waa munaade waana mansuub waxaa sidaynu arkayna daba dhacay mansuub baa daba dhacay jabalan ah oo waa shabiih bilmudaaf wa yaa raxiiman bilcibaad addoommada ka u naxariisto yaadu waa xarfunide raxiimanna waa munaade waana mansuub ilan waa shabiih bilmudaaf oo jaariyo majruur baa daba dhacay waqad taqadama waxaa hormaray fii baabi laa laa baabkeega waxaa inoogu hormaray allatii laada ooli linafyi ljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay bayaanu lmushabahi bilmudaaf ka mudaafka lagu shabahay bayaamintiisii wa bayaanu lmuraadi iyo waxaa looga jeedo bilmufradi mufradka waxaa looga jeedo bayaamintiisa fii hada albaab wallaahu ilaahayba aclamu cilmi dheeraada ilaahay ayaa cilmi dheeraada qaba oo arrinkan cilmi dheeraada u leh halkan waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala fasal yar oo aan kaga warbixinayno muraaduhu hadduu mudaaf noqdo munaaduhu hadduu mudaaf noqdo maxaa laga yeelayaa almunaada almudaaf munaaduhu hadduu mudaaf noqdo waa fasal ka yar baynu wejiyada ku bannaan oo dhan ayaynu ogaanaynaa saddex weji eeg lix weji baan doonayaa lix weji ayaa munaadaha mudaaf liyaai lmutakalim welibana markuu yahay munaado mudaaf oo yaaulmutakalim loo idaafeeyey lix weji baa af carabiga ku bannaan lixdii weji baa la doonayaa inaad ogaato fasl wa idaa kaana markuu yahay almunaadaa munaaduhu markuu yahay mudaafan mid la idaafeeyey ilaa yaai lmutakalimi yaau lmutakalim loo idaafeeyey jaaza fiihi waxaa ku bannaan situ luqaatin lix luqadood ayaa ku bannaan jaaza fiihi waxaa ku bannaan situ luqaatin lix luqadood ayaa ku bannaan haddii munaaduhu mudaaf ilaa yaai lmutakalim uu noqdo lix luqadood baa ku bannaan ixdaahaa mid ka xadfulyaai waa ya-da in la xadfo walijtizaau bilkasra kasrana lagu kaaftoomo welibana aliktifaa bilkasra kasraa lagu kaaftoomaya sida aayadda qur'aanka ah qul waxaad tidhaahdaa yaa cibaadi addoommadaydow yaa cibaadii bay ahayd yaa cibaadii waa munaade mudaaf ah yaa ulmutakalim baa loo idaafeeyey ya-dii waa la jaray cibaadi marka inta yadii la jaraa kasradii lagu kaaftoomay yaa cibaadi wa yaa qawmi oo suurat lkaafir ku jirta yaa qawmi tolkayow kelmadda yaa qawmi ah ya-baa ka maqan oo yaa qawmii bay ahayd almunaada almudaaf liyaai lmutakalim lixda weji ee ku bannaan waxaa ka mida xadfu yaai lmutakalim waliktifaa bilkasra wahiya alakharu tana ugu fara badan ta ugu faraha badani waa taa inta ya la xadfo kasraha lagu kaaftoomayo athaaniyatu wejka labaadna ihbaatul yaa'i waa ya-da oo la sugo saakinatan iyadoo reeban sida yaa cibaadiya addoonka e, addoommadaydow ihbaatul yaa'i ya-da ayaa la sugayaa saakinatan iyadoo reeban sida yaa cibaadii kitaabkani wuu yar khalday aayaddaasoo yaa cibaadiya buu ii qoray kolkaa wejkan hadda uu u deliishanayaa waa ya-du inay reeban tahay maxaynu odhan yaa cibaadii addoommadaydow yaa cibaadii markaan idhaa cibaadii waa munaade mudaaf ah yaaulmutakalim baa loo idaafeeyey ya'dii iyadoo reeban baa layska sugay athaalithatu mas'alada saddexaad ihbaatulyaai waa ya'da oo la sugo maftuuxatan iyadoo la fadxinayo naxwu qul waxaad tidhaahdaa yaa cibaadiya aladiina addoommadayda asrafuu xadgudubka sameeyeyow yaa cibaadiya cibaadiya waa munaade waana mansuub waana mudaaf baan doonayaa liyaai lmutakalim yaaulmutakalimkiina waa laynoo fadxiyey waa wejiga saddexaad alraabicatu ka afraad waa qalbulkasrati kasrada oo loo bedelo fadxatan fadxo wa qalbulyaai iyo ya-doo loo bedelo alifan alif sida yaa xasrataa qoomamadaydaay yaa xasrataa qooma yaa xasratii bay ahayd yaa xasratii yaa xasratii markaan idhaa ya-da ta'da ka horraysa ee kasrisan kasradaa fadxaha loo bedelo yadana alifa loo akriyo yaa xasrata waa wejka afraad alkhaamisatu tashanaadna xadfulalifi waa alifka in la xadfo walijtizaau laguna kaaftoomo bilfadxati fadxo naxu yaa ghulaama wiilkaygiiyow yaa ghulaama waa wiilkaygiiyow kolka yaa ghulaamadani waxay ahayd asalkeegu yaa ghulaamiy miimkuna ka suusitay ya'duna way reebnay ya'dii waa layska xadfay waxaan doonayaa kasradii baa fadxa loo bedelay ya-diina alif baa loo bedelay alifkiibaa la jaray fatxadaa lagu kaaftoomay oo alifka ku tusaysa asaadisatu mas'alada lixaad ama wejka lixaadna xadful alifi waa alifka in la xadfo wa damulxarfi xarafkii la damiyo alladii xarafkii kaana ahaa maksuuran mid la kasrinayay ka qowli bacdihim qowlkoodoo kale weeyi yaa um maxay idhaahdeen ereygii ummun ummi ahayd ummi yaa ummu hooyo laa tafcali ha samaynin yaa ummu eeg yaa ummii bay ahayd waa bidami lmiim wa quri'a waxaba la akhriyeyba rabu sijnu axabu ilaya wa hiya daciifatun rabbu rabbiyow rabbigaygiyow rabbu rabbigaygiyow rabbu waa maxay macnaheegu rabbii bay ahayd yadi kasradiibaa fadxa loo bedelay ya'diina alif baa loo bedelay rabbaa bay noqotay alifkii baa la jaray rabba bay noqotay fadxii baa dambe loo bedelay rabu bay noqotay rabu sijnu rabbigaygow jeelka ayaa axabu ilaya xaggayga laga jecel yahay mimaa yadcuunanii ilayhi waxay iigu baaqayaan wa hiya daciifatun tani waa daciif fain kaana almunaadaa munaaduhu hadduu noqdo fain kaana almunaadaa munaaduhu hadduu noqdo munaadaha almudaafi loo idaafeeye almudaafu loo idaafeeyey ilalyaa'i ya loo idaafeeyey aban ow umman aabbo iyo hooyo hadduu noqdo munaadaha mudaafkii jaaza fiihi waxa ku bannaan maca haadihi luqaad lixdii luqo een soo sheegnay ama luqooyinkan lixda ah macooga arbacu luqaatin afar luqadood ukhara oo kale wuxuu sheekhu yidhi haddii ab iyo ummo ay yihiin munaadaha yaa-ulmutakalimka lagu daray lix weji baa ku ba toban weji baa ku bannaan toban lixdii hore iyo afar dambe imise isku noqonayaan markaa ereyga abi a abi markaad u dhawaaqaysa abi af carabiga waxa sugan in toban siyood loogu dhawaaqo abi lixdii hore maxay ahaayeen inaan idhaa yaa abiya abiya inaan idhaa oon ya-da intaas uga aan fadxiyo yaa abiya iyo inaan ya-da reebo oon idhaa yaa abi iyo inaan ya maxay ku sameeyo inaan ya-da lafteedaba iska xadfo oon kasra ah ku kaaftoomo oon idhaahdo yaa abi saddex saw ma aha iyo inaan kasraha fatxa u bedelo ya-dana alif u bedelo oon maxay idhaahdo yaa abaa iyo inaan alifka xadfo fatxaana ku kaaftoomo oon maxay idhaahdo yaa aba iyo inaan fatxaha dambe u bedelo oon maxay idhaahdo yaa abu lixdaa weji ayaynu kusoo marannay ku soo barannay yaa abi iyo yaa ummi iyo munaadaha yaaulmutakalimka wata oo dhan haddaba abi iyo ummi afar kale ayay la dheer fa in kaana hadduu yahay almunaadaa munaadaha almudaafu loo idaafeeyey ilalyaai ya loo idaafeeyey aban hadduu yahay ow umman hadduu yahay jaaza fiihi waxa ku bannaan maca haadihi luqaad luqooyinkan macooga arbacu luqaatin afar luqadood ukhara oo kale ixdaahaa midkood waa ibdaalul yaa'i ya-da oo loo bedelo taa'an ta ta'da oo maksuuratan la kasrinayo yaa abi ma arkaysaa eg u dambaysa ta kasrisan ka dhig maxaan odhan yaa abati waa marka raxmadda badani ay jirto yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin yaa ummii maxaan odhanayaa markaa yaa ummi yaa ummati yaa ummati waa hooyadayay weeyi wa bihaa qara'a sabcatu toddobada qaari'ba way akhriyeen hayra bna caamirin ina caamir mooyaane waa ninkii ree dimishiq وأma dimشq sham daar bnu caamirin fatilka bcabd الlaahi طaabat mxallala shaatibigu sabca qira'aatka markuu ka hadlayay ibnu caamir beytka ayuu ku tilmaamay وama dimشq sham daaru bnu caamirin fatilka bcabd الlaahi طaabat mxallala cabdilaahi baa magaciisa la ohan jiray cabdulahi ibnu caamir haddaba ibnu caamir mooyaane toddobada qaari lixda soo hadhayba waxay akriyayaan yaa abati bay akriyayaan yaa abati aabbahayo way akriyayaan ahaaniyatu ta labaadna waa fatxu taa ay ta'da kasrisan oo fatxa loo bedelo wa bihaa iyada ayuu qara'a akhriyey ibnu caamirin ina caamir inaa ibnu caamir wuxuu akhriyey in ta'da kasrigeega fatxa laga dhigo oo maxay la yidhaahdo yaa abata la yidhaha aabbahayow ahaalisatu mas'alada saddexaad aljamcu waa in la jamciyo bayna taa'i ta'da iyo wal alifi alifta waa in la jamciyo wa bihaa iyada ayaa quri'a la akhriyey shaadan shaad iyadoo ah yaa abataa yaa abataa aabbahayow yaa abataa aabbahayow sidaa ayaa la akhriyey alraabicatu ta afraadna yaa abatii wey waa ya'dii iyo ta'da oo la jamciyo bil yaai ya'kii oo loo akriyo yaa abatii hoosta hoose gabayaabuu sheekheenu keenayaa ayaa aambati laziilta fiina lanaa amalun fi lcayshi maaduumta caayishaan ayaa abati aabbahayow laa zilta ha ka zuulin fiinaa annaga dhexdayada ilaahay idinkii aabba waan kuu ducaynaynaaya hanaga dhiman yaa abati aabbahayow laa zilta hanaga zuulin fiinaa annaga dhexdayada fa innamaa lanaa waxa noo sugnaaday amalun ididiilo ayaa noo sugnaatay filcayshi noloshana noogu sugnaatay maadumta caayishan intaad adigu nooshahay aabba intaad adigu nooshahay nolosha idi diilo ayaanu ka leenahay ayaa abatii baan doonayaa markaa ayaa abatii wa idaa kaana almunaadaa munaaduhu hadduu noqdo mudaafan mid la idaafeeyey ilaa mudaafin mid loo sii idaafeeyey ilalyaa-iya eeg munaadihi maaha mudaaf ilaa yaa ilmutakalim laakiin munaadihi waa mudaaf waxaana loo idaafeeyey mid loo sii idaafeeyey yaa ulmutakalimka mid sitaa waidaa kaana almunaadaa munaaduhu markuu yahay mudaafan mid la idaafeeyo ilaa mudaafin mudaaf loo idaafeeyo ilalyaa iyada loosii idaafeeyo sida yaa ghulaama ghulaamihi oo kale wiilkayga wiilkiigiisow yaa ghulaama ghulaami wiilkayga wiilkiisow lam yajuz fiihi ma bannaana ilaa ihbaatulyaai ya-da in la sugo maftuuxatan iyadoo fadxisan ow saakinatan iyo iyadoo reeban mooye yaa ghulaama ghulaamihi haddaan idha ghulaamihidaa dambe ilay munaade maahay munaadaa loo idaafeeyey ya-da ha reebnaato ama ha fadxisnaato maxaan odhanayaa markaa yaa ghulaama ghulaamiy oo qudhaan odhan ilaa idaa kaana marka uu yahay ibna cammin markuu yahay ow ibna ummin markuu yahay labadaa mooyaane yabna cammi yabna ummi mooyaane fa yajuusu fiihimaa labadan waxaa ku bannaan arbacu luqaatin afar luqadood ayaa ku bannaan waa xadful yaa-i ya-da in la xadfo maca kasrilmiimi miimkoo la kasriyo yabna cammi wa fadxihaa iyo isagoo la fadxiyo yabna camma wa bihimaa labadooda quri'a waa la akhriyey fi sabcati toddobada fii qowlihi tacaala qaala wuxuu yidhi yabna umma hooyaday inankeegow ama ina hooyow yabna umma welibana hooyaday inanka egow baa fiican ina hooyow in la yidhaah ma aha nin kastaaba waa ina hooyo yabna umma ina hooyow maaha waa yabna umma hooyaday inankeegow haddaba yabna umma markaan idha asalku muxuu ahaa yabna ummii buu ahaa yabna ummii ayuu asalku ahaa wa ihbaatulyaa-i ya-da oo la sugo ayaa jirta ka qowli shaaciri sida gabayaaga qowlkiisa oo kale muxuu idhi gabayaagu yabna ummii wayaa shuqaayiqa nafsi anta khallaaftanii lidaahirin shadiidiin abu zayd adaa'i nin la odhan jiray ayaa gabayga tirinaya walaalkii oo geeriyooday buu ugu barooranaya walaalkii geeridiisuu ka tirinaya wuxuu idhi yabna ummi hooyaday inankeegiiyow wayaa shuqayiqa nafsii naftayda walaalkeedii yaraayow anta adigu khallaftanii waxaad igaga tagtay anta adigu khallaftanii waxaad iiga tagtay lidahrin sanad shadiidin adag sanad adag meelaan layskaga tegin baad igaga tagtay buu yidhi geeridii uu geeriyooday ayuu leeyahay meel adag baad igaga tagtay oo adduunyada ah ayuu leeyahay maxalu shaahiidkeennu waa yabna ummi oo ummiidaa ya iyadoo reeban oo sugan la sheegayo wa qalbulyaa-i ya-doo loo qalbiyo alifan alif loo qalbiyo ayaa jirta ka qowlihi gabayaaga kale qowlkiisa oo kaleba weeyi ybnata cama laa taluumi wahjacii falaysa yaklu canki yowman madjacii nin abunajmi la odhan jiray oo alcajali oo waxaa jira baxrunajsiga caan ku ahaa ninkiibaa gabaygan tiriyey gabadh umulkhiyaar la yidhaah ayuu la hadlayaa xaaskiisiibuu la hadlayaa qad asbaxat umulkhiyaari taddaci calaya denban kulluhu lam asnaci min an ra'ad ra'sii ka ra'si laslaci gabayga halkaasuu sii mariyey wuxuu idhi yabnata camma adeerkay inanteedo inantii inantii uu dhalayow yabnata camma adeerkay inantiisow laa taluumi hay canaanan wahjaci ila jiibso falaysa yakhlu kaama madhnaanayo canki xaggaaga yowman maalin amadjaci aniga dhinacaygu yah miyaan kula guursaday buu yidhi miyaad canaanta iga daysi yabnata camma inantan adeerkay uu dhalayay laa taluumii hay canaanan ee wax ila jiibso fa laysa yakhlu khaali ma noqonayo canki adiga xaggaaga yowman maalinun madjaci aniga jiifkaygu maalinna anuu kaa tegi maayo buu yidhi kol haddaanan maalinna kaa tegaynin igadaa buu yidhi kolkaa bidaar bay ku aragtayoo bidaartiibay saluugtay gabayga ayuu sii tiriy oo wuxuu yidhi qad asbaxad waxay ahaatay umulkhiyaari gabadha umulkhiyaar la yidhaah tadaci calaya dushayda mid ay ku sheegato demben dembi kullahu gebi ahaan la masnac aanan samayn gabadhani dembi aanan samayn bay ayay ii samaynaysaa buu yidhi dembi aanan lahayn unbay leedahay waad gashay sababtoo dhan baan sheegayaa buuhi ragow waa min an ra'ad min ajli an ra'ad inay aragtay ra'si aniga madaxayga ka ra'sil aslaci ka bidaartile madaxiisa oo kale isagoo ah timihiioo qaawanun bay aragtay buu yidhi markaasay dembi kaste aniga igu soo tuulaysaa si reerkuu burburo maxalu maxalushaahidkeennu waa yabnata camma yabnata camma markaynu nidhaahno ereyga cammaa ah yabnata cammi buu asalkiisu ahaa yabnata cammi ayuu asalkiisu ahaayo waad aragtaa in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta halkaa ayuu inoogu joogi